alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtada bihudaahu wabacd assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wbarakaatu <clears throat> waxaa inoogu dambeeyey mabxadku sheekhu kaga waramay mualifku xafidahu llah xadiiska mawduuca xadiiska mawduuca iyo tacriifkiisa ayuu sheegay waxaa kaloo inoo sheegay mualifku waxyaabaha hadal kooban oo ku saabsan waxyaabaha xadiiska mawduuca lagu garto iyo astaamaha ama calaamadaha ahlulcilmigu ay u adeegsadaan ama uga dhimbiil qaataan garashada iyo gaaridda xaadiiska mawduuca beenta nebiga sala allahu alayh wasalam laga sameeyaa waxa uu inoo sheegay mualifku xafidahu inuu xaafid ibnu salaax yidhi xadiiska mawduuca waxaa lagu gartaa biiqraari saaxibihi inuu qofkii dejiyey uu qirto wa hada xasala wawaqac arrintaasina way dhacday oo qaar badan oo beenaalayaashii axaadiista dejiyey kamidihii waa qirteen waxaa kaloo lagu gartaa wax mawdica iqraarka geli karaa oo waa maxay waxaan iqraar iyo qiraal ahayn laakiin qiraalka halkiisii geli karaa oo waa maxay xadiis buu sheegay xadiiskaa markuu sheegay ayuu waxa uu xadiiskii wariyey ayaa lagu yihi sheekha xadiiska aad ka sheegtay goorma ayaad la kulantay oo aad ka maqashay xadiiska xaggese aad kula kulantay markaasuu yihi sheekha waxaan kula kulmay magaalo heblaay sanadku markuu intaa iyo intaa ahaa sheekhana muxadisiini waxay ogyihiin inaanu beledku u dhashayba ka rixlaysan lam yarxal fi can beledii soo been fadhfadhida markaa maaha beled hebel baan ku arkay meelaan meeshiisiiba ahay ya waay waxaa la mid a ah sanadkeed aragta oo xadiiska hebel ka maqasha hebel xadiiskaa waxaan ka maqlay sanadkii hebeel nooca iyo nooca ahaa ayaan hebel xadiiskaa ka maqlay sanadku sheegayana sheekhan uu leeyahy waxbaan ka maqlay oo xadiiskan buu ii sheegay sanada ka hor buu dhintayba shan sano ka hor lix sano ka hor toban sano ka hor buu dhintay iyana dee waa iska caddaynay beenta soo ma ha nacam waxaa ii muuqda bacdulikhwa sheekaynaya nacam marka waxaa jira ashyaaun tunazalu mansilata eesh aliqraam insha allahu tafaasiil kale ku suganna waynu iman doonta waxa uu inoo sheegay sheekhu in laga qaadan karo xadiisku inuu mawduuciya laga fahmi karo xaalka qofka wariyey iyo waxa la wariyeyba ninbaa wuxuu soo wariyey xadiis sheegaya xaalka qofka la wariyey inagaa sheegnay xaaladda raawigaa laga qaadan karo oo dee marka been cad lagu qabta dee warkiisu iska cadiy sooma ama waxaaba la ogayaba ninkan inuu beenawaas yahay inuu baasha dhigdhigo waa la ogaya marka min xaal raawi waa laga qaadan kara xaalilmarwina xadiiskuna mawduuciya waa laga waa qariino laga fahmo way kasoo bixi karta waa maxay nin baa wuxuu wariyey xadiis sheegaya inuu dulmigu bannaan yahay ka sheekeeye sheekh xadiis nebi buu sheego uu leeyahay nebigu wuxuu baneeyey in dadka la dulmiyo oo lagu tacadiyo oo lagu xadgudbo qof diinta wax ka garanaya hal yusadiqu haada lianna maxaad og tahay yaa cibaadi yaa cibaadi inii xaramtu dulma wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamu ya in allaha xarama calaa nafsihi ulma aulmu ulumaati ywmi lqiyaama iyo aayaadka qur-aanka cidda ka badan ee baabkaa kusoo arooray ee ilaahay uu sheegay inaan yani mithqaala daratin cid la dulminaynin waadix ikhwaan xadiis buu sheegay qawaaciddii sharciga ba khilaafsan halkuu wuxuu la soo fadhiistay xayiisuu leeya nebi maxamed baa yidhio macnihiisu waa maxay aakhiru zamaanka dad baa iman doonaa salaada laga dhaafo ina rumaysana warkaa ya ha markaa qad qad qad takunu hunaaka qariinatun fi lmarwiyi tadullu calaa bulaanihi markuu qawaaciddii sharciga khilaafo iyo musallamaadkii sharciga ku caddaa waa hagaag xadiidka mawduucaahi waa xadiisun makduubun calaa rasuuli illahi sala allah alay wasalam sidaa awgeed culimadu waxay dhaheen laa yajuusu dikruhu ila maca bayaani wacalihi waxaa kale culimadu dhaheen inaad tidhaahdo qaala qaala rasuulullahi ma banaana ood tismiso bene siqatultismiseed ugu warin ya nebigu muxuu uri alayh isalaatu wasalaam man xadaa canii bixadiiin yuraa anahu kadib fahuwa yeesh fahuwa axad lkaadibiin aw axad lkaadibeyn marka culimadu waxay idhaahdeen laa yajuuzu riwaayat lxadiidi aciif ila bibayaani esh ila bibayaani xaalihi wa bulaanihi iska jir marka laakiin waxaad ogaataa dad badanoo waxaa jira wucaada oo dadka wacdiya oo xaaibuleil miidhana xaaibuleil ma maqasha sheekh wuxuu arka waa nin xaabo guranaya nin xaabo guranaya muxuu samaynaya wuxuu is yiraa dabkay kuu gelayaanba u qaadanay ah. wuxuu is yiraa dabkay kuu bixinayaanba uu qaadanaya dad wucaada oo noocaasaa jira oo afmacaanida aad ya halkii ninkii aanad madaxa xoqanaynin markay hadlayaan laakiin wuxuu sheegaya markaad dib u daba gasho kulluhaa waa mawduucaad kulluhaa waa yeesh waa mawduucaad marka waa inaad la socotiin wuxuu yidhi sheekhu ictibaaru lmutaabacaati wa xadiiska mawduuca culimadu waxay dhahan waa sharu anwaaci daciif sharu eesh sharu anwaaci daciif waana sidaas su-aal oo sheekhu waaba mawduuco waa been baad leedahay sida xadiis ugu sheegtay ha alxadiiu lmawduuc sideed ugu sheegaysa xadiis waaba been baad leedahay bal isqabadsi alaa yatacaaradaani waa xadiis iyo iyo waa mawduuco waa been bal adigu labadin isqabadsi maynay tanaaqudaadkii jadiidiyada ka mid ahay haye naam haye ninkaa koofiyadda madaxa ku sita ah ayuu ku imanay waay xadiis baa la moodaya abaad ka wada ii fadhiiso haye jazaaka allah khayr ha ha jazaakum allahu khayra waxay culimadu xadiis ugu sheegeen biictibaari qasdi saaxibihi ninka isagu dadka u sheegaya ee beentan dhowrdhoobay saw ma rabo dadka inuu xadiis saw isagu inuu xadiis ka dhiga ma rabo ya qasadku waadiciisu lahaa darteed baa xadiis loogu sheegay waxaa kaloo xadiis loogu sheegay dee qofkii aan garanayn xadiis buu moodayaa shaa suuradii xadiisku leeyay ma aragta sheekh ha marka waa sidaa ictibaaru lmutaabacati washawaahidi ictibaaru lmutaabacaati iyo washawaahidi halkan sheekhu wuxuu sheegayaa xadiiska maxaynu u qaybinay maqbuuliyo iyo marduud xadiiskii marduudka maxaynu u qaybinay xadiis daciifa ama marduuda oo yaqbalu linjibaar kabmi kara iyo xadiis daciifa oo aan kabmi karin soo ma xadiiska daciifkaan kabmi karin maxaa ka mid a hada lmawduuc waxaa ka mid a karmin ashaadu iyo wlmunkar soo maha ya waay ad xadiiskii kabmayey sideebaa uu ku kabmaya waxaa jira waxa la almutaabacaat wshawaahid waxaa kaloo jira waxa la dhaha ictibaar ictibaarku waxa weeye hadalkaa aada u dhugo ictibaarku waxa weeyaan af soomaali ahaan waa inaad raadiso xadiis axaadiista ka mida oo dacfi ku sugan yahay inaad u raadiso ma leeyahay wuxuu ku kabmo mise ma laha wax xoojiye ma la helayaa mise ma laha camalkaa raadinteed samaynaysa maxaa la idhahdaa ictibaar baa la idhahda ha tixgelin ictibaar baa la idhaha baadhid ictibaar baa la idhaha dabagelid maaragtaa waxbaad baahana baadhaysa maxaad baadhaysaa hada alxadiid aladi bayna yadayk fiihi dacfun dacfi baa ku sugan waxaa kuu muuqatay dacfigaasi inuu yahay yasiir markaad qawaaciddii ahlucilmiga u eegtay waxaa kuu muuqatay inuu dacfigaasi kabmi karo haddii uu helo wax u markhaati kaca ama la mid ah dabadeed nartiibaad raadinaysa xaggeed ka raadinaysaa waxaad ka raadinaysaa kutub alxadiid alsixaax walmasaniid wsunan wlmacaajim wlmustadrakaat wljza ya ayaad ka raadinaysa wlmustakrajaat kutub lcilmi kutub alxadiis almutanawica almusnada ayaad ka raadinaysaa xadiiskaa inaad usoo hesho wax maragu ah iyo markhaati raadintaa taa raadinaysa ictibaar baa la yidhaahdaa tixgelin dabagelid hubin waa sidaas waadix mutaabaco iyo shaahidna sheekhaa sheegi doona mutaabacada iyo shaahidku waa laba shay oo wax lagu xoojiyo waa laba eray bixinood oo laba shay oo labadaba wax lagu xoojiyo ahlulcilmigu u kala bixiyeen waadix soo maha almutaabaca iyo ashaahid waana la jamciyaa waxaa la dhahaa almutaabacaat wa eesh washawaahid sheekhaa alictibaaru tixgelintu iyo baadhiddu iyo dabageliddu huwa albaxu waa inaad baadho can shawaahidi shawaahidii waa inaad baadho markhaatiyadii iyo walmutaabacaati waxyaabihii xadiisku inuu taabagal noqdo sababayay oo dacfigiisii kabo inaad raadisay wey fa nadaru eegidda la eegayo hal lilxadiisi mutaabacaatun xadiiskani mutaabacaad ma leeyi aw shawaahida ama shawaahid ma leeyi yusamaa nadarkaa iyo baadhidaa iyo baxsigaa waxaa la idhahaa itibaaran muxadisiin ictibaar ba u yaqaana ma aragtaad kutub ahlilxadiis haddaad ku maqasho ictibaar ayaa caalimkaasi sameeyey ama aad ku maqasho lafdiga ictibaaru shawaahid walmutaabacaat ictibaar macnahaasaa looga jeedo meel kaliya fan kale haddaad tagto waxaa laga yaaba ictibaar in wax kale looga jeedo ma garata waan i kaaga sheekeeyey wadaadkii dee rafcaa iyo nasbaa yaqaana ya nuxaadi waxay u yaqaaneen yaqaaneen ee maalinta dambe kitaab fiqiya fadhiistay ee halka kutubtii fiqiga ay ka soo baxday ya wain rafaca calayhi shayan hadduu shay dul qabto isagu wuxuu fahmay rafcuu yaqaanay haddama fahmi ya dabadeedna waa ka markiiba is yidhi waaraadhe oo kaalay godaalkii goormay goormay sidan goormay shaqadan gaadha iyadii shaqaysay oo ay ashyaa qaada markaa iska jir qad tatawaafaqu kalimaat fii abwaabi اlcilm lakinaha laha ictibaaraat fi kuli fan waadix wlmutaabacaatu mutaabacaadkuna waxa weeye an yuujada waa in la helo raawin an yuujada waa in la helo raawin inuu idhaahba ka daayo ya-da raawi an yuujada waa in la helo raawin raawi raawiga oo yuwaafiqu waafaqaya yuwaafiqu waafaqaya alraawi alaakhara raawigii kale ku waafaqaya fii riwaayati alxadiisi xadiiska inuu ka wariyo can nafsi shaykhi sheekhuu xadiiska ka wariyey laftiisa inuu kala wariyo aw can man fawqahu ama sheekhiisa kalama warinaye sheekha sheekhiisuu kala warinaya isugu imanaya mutaabaca maxaa la yidhahda mutaabaca waxaa la yidhaahdaa in arday sheekh xadiis ka wariyo oo ardaygaasi markuu sheekhii xadiis ka wariyo la helo arday kale oo sheekha laftiisii ardaygan xadiiska kala wariya waadix maxaa la yidhahdaa mutaabaco wuu ku raacay ardaygii saaxiibkii ahaa buu ku raacay inuu sheekha laftiisii xadiiska kala wariyo sheekha miaal keeni doona dhegayso falawalu ka hore oo aynu sheekha laftiisii wax kala wariyo yusamaa waxaa lagu magacaabaa almutaabacatu taammatu raacitaankii dhammayska tirnaa oo waa maxay ka riwaayati hishaam ibnu xasaan waaba riwaayada hishaam ibnu xasaan uu ka wariyo iyo wa ayuubu ayuuba sakhtiyaani ayuub ibnu abi tamiimata sakhtiyaani uu ka wariyo can ibni siriin ay wax ka wada wariyaan aan soo dhaweeya ayub ibnu abi tamiim atasakhtiyaani baa wuxuu xadiis ka wariyey ibnu sirin maxamed ibnu sirin ayub ya sheekha fi hada alxadiis maxamed ibnu sirin hadhowba waxaynu soo helnay hishaam ibnu xasan oo xadiiska laftiisii ka warinaya maxamed ibnu sirin maxaynu odhanayna hishaam ibnu xasaan ayub buu xadiiskan ku mutaabaceeyey oo waxaa la helay nin labaadoo ayuub xadiiskii la wariya oo ibnu siriin laftiisa kala wariya sheekha laftiisii bay isugu yimaadeen ha ardulwaqica kaalaya arday halkan fadhiya ayaa sheekh maxamed xuseen xafidahullah ama sheekh cabdalla barbaraawi xafidahullah ama sheekhana sheekh axmediid xafidahullah ayuu wuxuu wax ka wariyey cilmi masale cilmiga halkan ayuu halkan ka sheegay mumithla sheegay hadhow nin wuxuu ku yidhi war maslada hebelow ma iska hubta iyadoo halkii la fadhiyo ayuu arday kalo majliska fadhiyey soo fadhiista markaas hebelo masladaa ka waran markaasu yii sheekh axmed baan ka maqlay o sheekh cabdallah ka maqlo sheekh xuseen baan ka maqlay khalaas ninkaas mutaabac u helay soo maa ha sheekha laftiisuu kala wariyey waadix ikhwaan ha waxaa lamid ah waxaa tan oo kale lamid ah imaamu malik raximah llah imaamu malik raximah llah ayaa arday ardaydiisii kamid ah waaba sufyaan ibnu ciyeeno kale ayaa xadiis ka wariyey imaamu maaligna xadiiska naaficuu ka wariyey naaficina xadiiska ibnu cumar buu ka wariyey waa miaale hadhowe waxaynu soo hellay yunus ibnu yaziid alayli oo xadiiska laftiisii imaamu maalik ka warinaya binafsi ariiqna ku warinaya muxuuha la odhanaya mutaabacada waa mutaabacatun taama lanno sheekhay wada wadaageen hadihi mutaamacatu taama jamiil ya akhwaan waaya mithaalkii dambe hadda aynu sheegnay ku noqo waxaa la helay imaamu maalik baa xadiis wariyey naafic buu ka wariyey raximah llah naaficna cabdillahi bni cumar buu ka wariyey imaam maalikna xadiiska sufyaan ibnu cuyeyna ka wariyey hadhowbaa waxaa la helay raawi ruwaadda ka mid a ah, oo xadiiskii ka warinaya xadiiskii ka warinaya imaamu maalik la warinayo o naafic kala warinaya maxaan kugu weri waxaa la helay raawi xadiiskii wariyey oo isaga iyo imaamu maalik ay isugu yimaadeen xaggee xaggee isugu yimaadeen naafic sufyaan ibnu cuyeniya ninkaasi maalik ma isugu yimaadeen mise naafic baa sanadkooda ku kulmay maadaama oo aanay maadaama oo aanay sheekha laftiisii ku kulmin oo sheekha sheekhiisii ku kulmeen ama meel kasii dambaysa ama meel kasii dambaysa waxaa la yidhaahdaa mutaabacada mutaabacatun esh qasira mutaabacatun qasira labada xadiiska laba mutaabaco noocaasa loo helo ama taama ahaato ama kaasira ahaatee xadiiskana markii hore dacfi yasiiri ku sugnaa sanadkan labaadee la helayna aanay ku sugnayn waxa weeyaan wax inaa in la tixgeliyo tixgelin la-aantiisa sababa aanay ku sugnayn xadiiskaasi wuu xoogoobaya waxaa la odhanaya xadiiskaasi waxaa lagu xoojiyey bilmutaabacaat waadix waay aan saxiix imaam muslim iyo bukhaari xadiis kaa tuso marka waa hagaag bukhaari raximah llah waxa wariyey xadiidkan qaala raximah llah xadaana qutaybatu bnu saciid qaala xadaana jariiru can lacmashi can qala qala cabdullahi bnu mascuud radia allahu canhu jaءa rajulu ilى rasuuli اllahi salى اllahu alayh waslm faqala ya rasuula اllahi kayfa taqulu fi rajuli axaba qwma wlam yalxaq bhm faqala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waslm almar'u maca man axaba ya xadiiska ayaa wariyey imaam buhaari qutaybata bnu saciid buu ka warinaya xadiiska soo ma qutaybata bnu saciid waad qori kartaan imaam buhaari xadiiska wuxuu ka warinayaa qutaybata bnu saciid albaqlani raximah llah wuxuu ka warinayaa jariir wuxuu ka warinaya maxay imaam eh, eh, qutayba jariir buu ka warinaya jariir ibnu cabdilxamiid ya jariir ibnu cabdilxamiid addabi alkufi alqaadi wuxuu ka warinayaa amash sulayman ibnu mihran alacmash alkufi alxaafi waay sulayman wuxuu xadiiska ka wuxuu ka warinaya xadiiskaasi abi wail shaqiiq ibnu salama shaqiiq ibnu salama wuxuu xadiiska ka warinayaa cabdullahi ibni mascuud radia allahu tacaala canhu alhudali saxaabiy lkabiir waaya bal aynu eegna xadiiskan ma la hayaa xadiiskan ma la hayaa cid ka wari la warisay jariir cid la eh, qutaybat bnu saciid cid la warisay ma la hayaa oo jariir kala warisay qutaybat bnu saciid wuu xadiiska ka warinaya shaykh lbukhaari wuxuu ka warinayaa ayo jariir ibn cabdilxamiid addabi balaynu eegno muslim baa wuxuu keenay laba mutaabaco markaasuu wuxuu yihi xadaana cuثmaan ibn abi shayba wa isxaaq ibn ibrahim isxaaq ibn ibrahim ibn rahuya qaala isxaaqu akhbarana wa qaala cuثmaanu xadaana jariiru cuثmaan ibn abi shayba iyo isxaaq ibnu ibrahim isxaaq ibnu ibrahim waxay xadiiska ka warinayaan labadooduba jariir ibnu cabdillahi dabi idan cumaan iyo isxaaq ibnu raawiya yay xadiiska ku mutaabaceeyeen qutayba ibnu saciid esh hadi lmutaabaca taama wala qasira taama wala qasira la hadihi lmutaabaca ma taama mise waa qasiro waxaynu ka hadlaynaa jariir ciddii xadiiska ka wareysay bukhaari kama hadlayn jariir ciddii xadiiska ka warisay marka la eego mutaabacadaas waa mutaabaca taama soo ma oo qutaybata bnu saciid jariir buu xadiiska ka wariyey waxaa isagii jariir kala wariyey cuhmaan bn abi shayba iyo isxaaq bnu raawiya maxay noqotay markaa taas mutaabacatun taama waay aynu keenno mutaabaca kaasira oo xadiisku leeyahy dabcan miaal ahaan baan u sheegayaa laakiin xadiiska dacfi kuma sugnaa xadiiska almaru maca man axaba dacfi kuma sugna de waa xadiis saxiixa soo maha saxaynku ku yaalla ee waxaan doonaya inaad mutaabacada suuradeeda fahanto kaasirada iyo taamada hal masalo kalena waan kuu sheegayaayo xadiiska daciifka ah hadduu mutaabacaad iyo shawaahid iyo sham muxuu ka faaidayaa way xoojinayaan soo ma taqwiye iyo ictidaad buu ka faaidaya soo ma xadiiskii saxiixa ahaa hadduu mutaabacaad iyo shawaahid yeesho fara badan muxuu ka iyo iyo waxa weeyaan sugnaan badan ayuu ka faaidaya oo hadhowto markay iska hor yimaadaan xadiis saxiixa ah oo thaabita oo mutaabacaad iyo shawaahid badan leh iyo xadiis saxiix oo thaabita laakiin aan mutaabacaad iyo shawaahid lahayn murajaxaadkaa la gelin doonaa karat lmutaabacati washawaahid markaa marna taqwiyuu ka faaidaya xadiisku mutaabacaadka iyo shawaahidda iyo quwat hubuut isagoo marka horeba sugnaa marna ictidaad iyo ixtijaajnimo inuu galo oo darajatulqabuul soo gaaru ka faaidaya soma markaas ma idin dhacay waay waay hadda waxaad dhegaysataa caalimka la yidhaahdo bukhaari markuu xadiiskaa wariyey ayuu mutaabacaad qaasiru sheegay wuxuu hi taabacahu jariir ibnu xaazim wa sulaymaan ibnu qarmin wa abu cawaanata can ilacmash qutaybata bnu saciid xadiiskan waxaa ku mutaabaceeyey mutaabaco kaasira ah waxaa ku mutaabaceeyey oo acmash ka wariyey jariir kamay warinya oo acmash ka wariyey eh, jariir ibnu xasim iyo sulaymaan ibnu qarmin iyo abu cawaana saddexdaasiba acmash ba xadiiska ka wariyeen acmash waa sheekhi jariir soo tanna waa mutaabacatun eesh kaasira jariir ibnu xasim iyo jariir ibnu cabdilxamiid adabina waa kala laba nin iska ilaali yana kaa qasmin hayso nin war soo jarirku fara badana ma aragtaada waa kala laba nin hay marka imaam albukhaari xadiiska wuxuu tilmaamay inuu mutaabacaad leeyahay mutaabacaadka uu tilmaamayna waa qaasir waadix soo ma ya warkaa ma kala fahni nebigu muxuu yihi alayhi salaatu wasalaam bal hadda muslimeed lafdigiisa wuxuu yidhi muslim xadiiskaa markuu wariyey xadaana cuثmaan bn abi shaybata waisxaaq bn rahuya qaala isxaaqu ahbarana wa qaala cuثmaanu xadaana jariiru can ilacmash can abi wailin can cabdillahi yani kilahuma can jariir can ilacmash can abi wail can cabdillahi yacni bn mascuud qaala jaءa rajulu ila rasuuli اllahi salى اllah alay waslam faqaala ya rasuula allahi kayfa tara fi rajuli axaba qowma walama yalxaq bihim nebi maxamed waxaad ka warantaa nin dad jeclaaday oo qolo jeclaaday oo alla dartii u jeclaaday oo diin iyo iyo alla kacabsigoodii iyo iyo hanuun ay ku sugnaayaan u jeclaaday walamaa yalxaq bihim aanna haleelin oo aan wakhtigay joogeen soo gaadhin oo ay ka hortegeen ka waran faqaala rasuulu lahi sala allah alayh wasalam wuxuu nebigu almaru maca man axab soo ma allah ya salaam waa hadalkii ka siiyey saxaabiga la dha anas bin malik fa ana uxiba esh fa ana uxibu abaa bakrin wa cumara waxaan jecelaya nebi maxamed iyo abubakar iyo cumar ayaan jecelaya cuhmaan waxa weeyaan ilaahayna waxaan ka baryaa inuu ila soo xashriyo ya wain lam acmal acmaalahum yaanan martabadoodaba gaadhin anas baa le saas hadalku anas yidhi radia allahu tacaala canhu fama farixna asxaaba rasuuli اllahi salى اllahu alayh waslama faraxana bishayin fama farixna asxaaba rasuuli اllahi salى اllahu alayh waslama bishayin faraxana bihada اlxadiid nebi sal اllau alay waslam markuu warkaa sheegay haddaanu asxaabtii nebi maxamed nahay kumaanu farxin shay intaanu xadiiskaa ku farxnay saa nebigu wuxuu hi almaru maca man axaba cidu jeclaada ayuu la mac noqonaya lala soo xashrinaya ya uxshuru ladiina dalamuu waazwaajahum wma kanuu yacbuduun wamtaazu lyawma ayuha lmujrimuun waqifuuhum inahum mas-uuluun maalintay kuwa aayaadkaas ilaahay wuxuu warku kaga warramay yimaado ee dadku kooxa kooxa noqdaan ee qolo walba qolo la raaciyo haddii adiga lagu raaciyo nebi maxamed iyo asxaabtiisii iyo dadka intii mudan tahay ee halusharafka ahayd lagu raaciyo alla maxaa ka ayaan badan waaya imaamu muslim raximah llah markuu xadiiskaa wariyey wuxuu yihi xadaana maxamed ibn muhana wabn bashaar qaala xadaana ibnu abi cadi sanadkii waa xawilo wuxuu yihi xadaaniihi bishr bnu khalid qaala ahbarana muxamed yabnu jacfar kilaahuma can shucba qaala xaau xadaana ibnu numayr qaala xadaana abuljawaab qaala xadaana sulayman bnu qarmin jamiica jamiican shucbe iyo sulaymaan ibnu qarm iyo mxamed ibn muhana wbn bashaar jamiica can sulaymani can abi waila can cabdillaahi can nabiyi sal اllahu alيh waslam bimilihi qala xadaana abu bakr bn abi shayba w abu kurayb qala xadaana abu mucaawiya xaa xadaana ibn numayr qala xadaana abu mucaawiya wmuxamed ibn cubayd can ilacmashi can shaqiiqin can abi muusa qala ata nabiyu sal اllah alيh waslam rajulu fadakara bimili xadiisi jariirin can acmash markuu mutaabacaadkii sheegay ayuu shaahidu xadiisku leeyahay na raaciye shaahidku waa maxay waa inaad xadiiska aad hayso aad u hesho xadiis kale u markhaati kaca oo saxaabi kale nebiga ka warinayo labada xadiis maxay ku kala duway saxaabiga sida badan ahlulcilmiga istilaaxaadka iyo erey bixinta dejiyey eh, culuum lxadiid shaahidka iyo mutaabacadu waxay ku kala duwan yihiin mutaabacadana labada labada sanada ismutaabacaynaya saxaabiga way wadaagaan de amba shee ama sheekhi sheekhii raawiga kooba sheekhii ayaa isugu tegayaan labada raawi ama dee sheekhu sheekhi iyo wax ka dambeeya la isugu tegaya soo ma laakiin saxaabiga waa la wadaaga waa sida badan marka mutaabaca la sheegayo shaahidku laakiin waa maxay xadiis labaad baa la helayo saxaabi saxaabada ka midihi uu saxaabigii xadiiskan mariyey wariyey la warinayo imaam muslim wuxuu sameeyey markuu mutaabacaad ka dhameeyey raximah wa huwa imaamun fi hada albaab wuxuu sameeyey wuxuu keenay saxa xadiiskii duruq kaluu leeyahay ayuu soo sardiyo isu keenay oo saxaabi kala wariyey oo shaahida wuxuu yidhi xadaana abu bakr ibn abi shayba wa abu kurayb qaala xadaana abu muaawiya qaala xadaana abu muaawiya nacam wuxuu yidhi xaawa xadaana ibnu numayr qaala xadaana abu muaawiya ibnu numayr iyo iyo abu mucaawiya ayaa iyagu labadooduba waxay wax ka warin doonaan xadaanaa eh, abu muaawiya muxamed bn cubayd an amash amash afartaasba wax ka warinayaan an shaqiiqin an abi musa xadiiski min xadiisi man ah min xadiisi abi musa alashcari soo ma markii horena muxua min xadiisi man min xadiisi cabdillaahi ibn mascuud radia allahu taala idan shaahid iyo mutaabacadkiisa waa sheegay aniga kuri xadiisku hadduu saxiix yahayna shawaahidda iyo mutaabacaadku maxay u faa'iideeyaan quwo iyo hubuut ma garata quwatu eh, waxa weeyaan xagga sixada iyo hubuutka ayay xoojinayaan hadduu xadiiska dacfi ku sugan yahayna ictibaar iyo ictidaad iyo taqwiya lilqabuul ayay gaadhsiinayaan waadix mata warkaas wthani ka labaad yusamaa waxaa lagu magacaaba almutaabacatu lqaasiratu baa lagu magacaaba ka riwaayati cabdilaahi bni yuusuf waaba riwaayada cabdilaahi bni yuusuf ka wariye can malikin uu ka wariye can naaficin uu ka wariye iyo wa riwaayatu cabdilaahi bni wahab uu ka wariye can ileyth uu ka wariye can naaficin uu ka wariye eekada cabdulaahi bni yuusuf xadiiska wuxuu ka wariyey hore xadiiska wuxuu ka wariyey maalik can naafic markaasaa waxaa yimi cabdilaahi bni wahab xadiiska wuxuu ka wariyey can ileyth maalik kamuu warin can naafic labadaas sanad xaggee isugu yimaadeen idan riwaayada cabdilaahi bnu yuusuf iyo cabdilaahi bnu wahaab waa mutaabacay isu yihiin laakiin mutaabacada sheekha laftiisii laguma kulmine sheekhu sheekhi baa lagu kulmay soo maaha qaasiraa la yidhahda faina mutaabacata cabdilahi bni yuusuf uu mutaabaceeyey cabdilaahi bni wahaba tuctabaru waxaa laga soo qaadaya tuctabaru waxaa loo arkaa loo tixgelinaya qaasiratan inay tahay markaa waa inaad fahanto mutaabacaadku waa maxay mutaabacaad waxa weeye in la helo raawi xadiiskii kala wariyey raawiga wariyey sheekhiisa laftiisi kala wariyey ama kala wariyey sheekhiisa sheekhiisi maaragtaad mutaabaca la yidhaha taas saxaabiguna isku mid yahay washawaahidu shawaahiduna waxa weeyaan an yuujada waa in la helo alxadiisu xadiiskii in la helo binafsihi xadiiska laftiisii in la wariyo can saxaabiyin aakhare laga wariyo oo saxaabi kale xadiiska laga wariyo iminka xadiiska man kadaba caleyhi mutacamidan falyatawa maqcda min annaar ay culimmadu yidhahaan waa mutawaatir dee toddobaatan saxaabi wax ka badan baa wariy baa la yidhi waadixo ikhwaan axaadiistaasi shawaahid bay isu tahay waadix sooma inteeda aan cilal ku sugnayn cilal looga taga ku sugnayn waqad yudliqu halkan masale muhiimku halkan mutaabaciya shaahid waad kala fahanta halkan mutaabaciya shaahid waad shawaahiduna waa waa in xadiiskii la keeno xadiiskii macnihiisii ama lafdigiisii lafdi la mida oo warinayo saxaabi kale shawaahiduna waxa weeyaan in saxaabi keliya duruq fara badan xadiiskiisi u yeesho waadix sooma ha waa hagaag taasi waa sidaa iminka isilaax iyo erebixintu ku sugnaatay wey laakiin muxadisiintii hore qaar baa halka mutaabacada shawaahid uu isticmaalaya oo shawaahid wuxuu isticmaalayaa macnihii mutaabacadka mutaabacadna wuxuu isticmaalaya macnaha shawaahidda yani labada lafdi marba midbu ka kale meeshiisa u isticmaalaya waa sidii mursalka marna macnaa khaasa loo isticmaalayo marna macnaa caam oo hoosgelaya loo isticmaalayo waadix soo ma intii buu kuu sheegaya waqad yudliqu way ku magacaabaan almuxadiuuna muxadiiintu inay ku magacaabaan baa laga yaaba almutaabacata mutaabacadii ay ku magacaabaan cala shaahidi inay shaahid mutaabaca ku sheegaan baa laga yaaba oo uu kugu yidhaahdo walilxadiisi mutaabacatun rawaaha fulan min fulan radia allahu canhu saxaabigaas saaabiga oo xadiis saxaabi kale wariyo xadiiskan ayidaya inuu mutaabaco magaca u isticmaalo mutaabaca markaa muxuu uga jeedaa xoojin uun macna caamkay xoojini lahayd buu isticmaalay washaahida shaahidkii inay ku magacaabaan cala lmutaabacati mutaabacadina laga yaabo inay mutaabaco shaahid ku magacaabaan inay ku dhahaan walilxadiisi shawaahid xadiisku shawaahid buu leeyahy deedna mutaabacada sheegaan mararka macnaheed maxay mararka qaar ba muxadisiinta qaarkood halkii mutaabaca la isticmaalo ahayd ay ka cabirayaan halkii shaahid la isticmaalo ay ahaydna ka cabirayaan shaahidkiiyo mutaabacaduna waxay wadaagaan labaduba xadiiskii way xoojiyaan sida awgeed ba marba midka kale u isticmaalayaan meeshiisi waad an markaas waa cadi mutaabiciya shawaahid ma kala fahanteen sheekh ya ha amhiladeeduna runtii si fiican ayuu sheekhu u sheegay amhilada aimada xadiiska aynu ka soo naqlinayna runtii way waadixinayaan alariibu almufradu ama alfardu alfardu iyo wlgariibu halkan sheekh wuxuu sheegaya qayb kale oo uu oo la qaybiyo xadiiska xadiiska m waxaynu leeyahy alxadiis anabowi waxaa la yska taagaa jawaanib kala duduwan ya waa la qaybiyaa iyadoo mar walba shay la tixgelinayo mar baa la qaybiyaa iyadoo laga eegayo xagga in la xujaysanayo iyo inaan la xujaysanaynin maxaa loo qaybiya haabit iyo daciif soo ma mar ama in la aqbalayo inaan la aqbalayn maqbuul iyo marduud baa loo qaybiya soo ma mar baa la qaybiyaa xagga waxaa laga eegaa xagga karatu duruqda lagu wariyey badnaantay badantay iyo yaraantay yarantay maxaa loo qaybiya mutawatir iyo axaad baa loo qaybiya sooma mutawatir axaad baa loo qaybiya mar baa la qaybiyaa dhinac kalea laga eegaayo intuu nebi maxamed u jiro calayhi salaatu wasalaam ama intuu caalim culimada ka mida u jiraa loo eegaayo markaas waxaa loo qaybiya caaliyo caaliyo naazil marbaa waxaa laga eegaa meel kale waxaa loo qaybiyaa xadiiska marduudka waxaa loo qaybayaa xadiis marduudkiisu ay yahay cadam itisaali sanadihi sanadkiisoon xidhiidhin iyo xadiis sababhu raddiya ay tahay acnun fi raawih ima inqiaacun fi lisnaad aw acnun fi raawi maaragta wahaakada wahaakada marka ictibaaraad kala duduwan ayaa xadiiskii mararka qaarkood ahlucilmigu ka eegeen marba dhinac bay iska taagayaanoo kamaradda kaga qabanayaan ujeeddada waa maxay ujeeddada waxa weeyaan in fahamka laguu soo dhaweeyo culimadu waxay idhahdeen cilmiga waa lagu gabyaa si loo xifdiyo ya si loo xifdiyo hadalka waa la koobaa si uu muc u yeesho oo hadal taabagal ahoo la qaban karo u noqdo xagaag cilmiga waa la bastiyaa si loo fahmo culimadu waxay dhahdeen cilmiga waa la qaybqaybiyaa oo anwaac iyo aqsaam iyo fusuul ayaa laga dhigaa si fahamkiisu u suurtagalo una dhowaado waadix ha marka waa sidaas anigi idinku yidhi culimadu markay u qeybiyeen asmaada culimada naxwu mansuubaad iyo marfuucaad iyo majruuraad ama calaamaatulicraabka ay qaybiyeen ya ay u qaybiyeen icraabun bilxarakaati iyo icraabun bilxuruuf soo ma amaba ay qaybiyeen kelmadii carbeed ay u qaybiyeen isamiy ficil iyo xaraf ana asalkum suaal hal jaat aayat min alqur'aan tadulu ala hada alkalaam aayad qur'aana ah haystaan miyaay asmaadu marfuucaad iyo mansuubaad iyo majruuraad mahfuudaad ba uqaybsataa sheegaysa fi wala ma fi ayib ma waxaa haysaan calaamaat licraab nusuus sheegaysa miya haysa ma haysaan ma haysaan ma waxaa haysaan nusuus sheegaysa in loo qaybiyo mubdilaadkii xajka in maraatib loo qaybiyo in anwaac laga dhigo in dimaada xajka ka waajibta anwaac laga dhigo maya leesh min ayna jaa hada lkalaam hada lkalaam jaa litaqriib lfahmi waxaanu ku yimi wax loo yaqaano alistiqraau watatabuc wuxuu ku yimi dabagal isu isu geyn isu xoorin isu ururin ma garata ayuu ku yimi sida kuwaasi aanay bidco ahayn ay wax saxa u yihiin ayay towxiidkoo la qaybiyo iyo kufrigoo la qaybiyo iyo iimaankoo la qaybiyo ya ay in badanoo kamidihi ay istiqraaya tadabuc ugu timiyoone ugu iman nusuus waadixi ikhwaan ha kelmaddii af carabiga ahayd ayaad ogoshahay inay marna mansuub noqoto marna majruur noqoto marna makhfuuda noqoto ama fii maxalli jarin ay taalo cawaamishaasi inay gedgediyi karto ayaad ogoshahay waana iyada lafteedii maad odhan kelmadii way farabadatay oo waa la farabadiyeyo waxa weeye kelmadii waa la barariyey oo markii tawxiidkii ilaahay saddex loo qeybiyey litaqriibilfahmi maxaad saddex ilaah ugu sheegtay qaawuka tajiru wamauna laa tajiru <laughs> wuxuu yidhi sheekhu marka cilmiga waa la qaybqeybiya cilmigan halkan sheekh warkan uu ku soo wado alariib iyo waxa ka dambeeya alcasiiz almashhuur waxa weeyaan waa qayb kamida ah qaybahay culimadu xadiiska u qaybiyaan markay eegayaan xagga xadiisku sidii uu inagu soo gaadho biictibaari wusuulihi wa bikahrati turuqihi wa cadami kahratiha marka laga eegaya waxaa loo qaybiya xadiiskii mutawaatir iyo aaxaad aaxaadkii saddex loosii kala qaybiyey qariib iyo casiis iyo mashhuur waadix sooma alariibu alfardu iyo lariibu alfardu wlariibu waa laba lafdi oo isku macnaa yanqasimu ilaa qismayni bay u qaybsamaan ariibu mulaq wahuwa maa kaana wax weeyaan ariib sii daysan wahuwa waxa weeyaan maa kaana tafarudu fiihi wixii tafarudku uu galay fii asli sanadi sanadka asalkiisa waxaa laga inad su-aal isweydiiso sanadka asalkiisu waa xaggee wahuwa sanadka asalkiisu arafuhu ladii fiihi aaabi waa arafka saxaabiga ku jiro ariib waxaa la yidhaahdaa xadiiska abaqa abaqaadkiisa kamida raawi keliyi wariyo horta warkaa qabso xadiiska abaqa abaqaadkiisa kamida abaqada ugu yaree warisay ay tahay maxay hal qof xadiisku abaqaad buu leeyay soo ma abaqat saxaaba sanadku dee abaqaad buu leeyahy abaqat saxaaba abaqat taabiciin abaqatu atbaaci taabiciin abaqatu tabci atbaac ma garata abaqaad buu leeyahy xadiisku kutubtuna eh, culimaduna abaqaat ruwaad kutub bay ka alifeen lodood bay dadka ruwaadda ay u qaybsamaan lodod iyo facyaal kala duwan iyo quruun kala duwan wey soo quruuntaasi maraatib bay leeyihiin haddaa adiga saxaabigi iyo taabiciga iyo taabitaabigu isugu ka mid yihiin de way bahaysaa dad cilmi istiraakaad cid walba radiallahu canhu idun baad hayn doonta hadama fahm ha xasan albasri iyo abu saciid xasan albasri iyo abu saciid alkhudri baad kala garan waayo ya hay waay xadiiskaasi gariibka ah qaraabadu hadday ka gasho aslu sanadka oo darafka saxaabiga uu ku jiro uu saxaabi qura noqdo saxaabi keliya nebiga ka wariyo qariib mulaqa la dhaa qariib mulaq uu sii daysanya waa isilaax wuxuu yidhi oo maa kaana tafarud wixii tafarudka galay fiihi dhexdiisa fii asli sanadi uu galay sanadka asalkiisa sanadka asalkiisa waa xagee wahuwa arafuhu arafkiisi weeye aladii fiihi saxaabiy uu ku sugan yahay walaysa lahu ila nabiyi sal allahu aleyh wasalam nabigana aan lagaga warin ilaa ariiqun waaxid waaba ka xadii xadiiskan saxaabi keliyaaba nabiga kasoo wariyeyba ka xadiisi cumar radi allahu canhu weeyaan fi saxiixayni ku sugan nabigu wuri inama alacmaalu biniyati wainama likuli mriin maa nawa in badan baa laydin fasira tafarada bihi waxaa la gaar noqday xadiiskaas tafarada bihi riwaayati canhu warinta la warinaya waxaa la gaar noqday calqamata bnu waqaas aleyfi ko wa bihi canhu isaga waxaa kala gaar noqday muxamed ibnu ibraahim ataymi wa bihi waxaa la gaar noqday canhu maxamed ibn ibraahim ataymi waxaa ka wariyey yaxya ibnu saciid alansaari uma daedna tawaatara canhu yaxya ibnu saciid alansaari uu xadiiskaasi ka faafay xadiiskan muxuu sheekh ku sheegay darafka saxaabigu ku jiro saxaabi keliya wariyo waa cumar khitaabo qura tafarada biriwaayati canhu cumar waxaa kala gooni noqday oo cumar kelidii buu nabiga ka wariyey cumarna waxaa kelidii ka wariyey calqamata bn waqaas aleythi waa taabici soo calqamata bn waqaas taymina waxaa ka wariyey muamed calqamata bn waqaas aleythina waxaa ka wariyey moxamed ibn ibraahim ataymi oo qura moxamed ibn ibraahim ataymina waxaa kelidii ka wariyey yaxya ibnu saciid alansaari yaxya ibnu saciid alansaarina uman baa ka wariyey xadiiskaasi intaas oo dabaqo ayuu fardi yahay marka maadaama abaqadii saxaabada uu saxaabi keliyii wariyey waxaa la odhanayaa ariibun mulaq ayay ku magacaabeen culimadu waadix sooma halkaa maxaad ka dhuuxday masle labaad buu sheekhu si yaroo si yaroo farshaxanimaa kuugu tilmaamay oo waa maxay masladaas xadiiska ariibkahi inuu saxiix noqon karo xageenu ka keena miaalku keena xagu yaalla xagu yaalla bukhaari ka ka dambeeyana waa la wamilu waxaa la mid a ah xadiisu cabdillahi bni cumar xadiiska bukhaari saxiixuu ku bilaabay xadiiska hore bukhaari wuxuu ku bilaabay saxiixiisa imaam shaaficina muxuu yidhi sabciina baaban min abwaab ilcilmi buu xadiiskaasi gelaya soo ma ya wa walu xadiisin fi saxiix bukhaari wahada wamilu waxaa la mid a ah xadiis cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma ana nabiya sala allah alay sl in nabigu nahaa can bayci lwalaa'i wahibatihi muttafaqun caleyh wey kaasina bukhaari iyo muslim baa wariyey tafarada waxaa la gaar noqday horta cabdillahi bni cumar baa kelidii wariyey cabdillahi bni cumarna waxa tafarada biriwaayati can cabdillahi bni cumar cabdillahi bni cumar isaga kelidii buu wariyey cabdillahi bni cumar waxaa kelidii ka wariyey cabdullahi bnu dinaar taabiciga ladhaha walam yuclam lahu mutaabicun calayhi cid cabdilaahi bnu dinaar xadiiskaa cabdillahi bni cumar kala warisana lama hayo mutaabaca lama hayu kuleeyay sooma haddii la heli lahaa cid cabdillahi bnu dinaar xadiiska la wariso cabdillahi bni cumar ka qaatay maxaan odhan lahay waa mutaabacatun mutaabacatu taama soo ma cabdillahi bni cumar cid xadiiska ka warisay oo cabdillahi bnu dinaar la warisay oo cabdillahi bnu dinaar la derajo ah eh, la abaqaa baan ujeeda waxaan ohanaya xadiiskaasi waa mutaabaca taamaa buu haystaa soo ma ayib alariib nisbi ariibka nisbiga waa maxay alariib nisbiyu waxa weeyaan maa kana tafarudu fiihi binisbati ilaa imaamin aw beladin aw naxwi dalika waa xadiiska tafarud ku jiro ee dabaqad dabaqaadkiisa kamida ah raawi keliyi wariyey laakiin waa marka loo eego imaam aimada kamida ah marka loo eego ayuu xadiiskaasi fardi yahay ama beled buldaanta kamida ah marka loo eeguu fardi yahay oo waxaa lagu odhanayaa xadiiskaasi reer basro oo keliya wariyey xadiiskaasi reer madiine oo quraa wariyey cidaan reer madiine ahayn may warin marka marka xadiiska la eegayo buldaantii cilmiga waxaa la odhanayaa xadiiskaasi waa qariib nisbiyaho ree marka la eego buldaantii muslimiinta xaggee lagu yaa wariyey ruwaadii cilmiga reer madiinun baa xadiiskaa sheega ama reer masar maaragtaad binisbati lilbuldaan ayuu xadiisku hariib yahay ama waxaa la odhanayaa bukhaari marka loo eego ama imaamu maalig loo eego xadiiskaa imaamu maalig cid kale kama warin hebel mooyaane imaam maalig waxaa laga yaabaa ruwaadda ka dambaysa in cid badan la wariso waxaa laga yaabaa imaam mali mashaaikhdiisana in cid badan la warisayn xadiisku mutaabacaad badan uu leeyahay iyo shawaahid laakiin marka maalig la eego qura uu ariib yahay imaam mali imaam daraqutni wuxuu leeyahy kitaab la dhaha qaraaib imaam malik maxaa la dhaha baan kuri qaraa'ibu imaam mali waxyaabaha ku sugan kitaabka waxaa ka mid ah inuu ku yidhaahdo hada alxadiis tafarada bihi fulan can malik lam yarwihi can malikin ila fulan malik xadiiska kama warin ilaa hebel mooyaane marka marka binisbat liimaan maali la eego xadiiskaas muxuu noqonaya muxuu noqonaya ariib nisbiu noqonaya lakin waxaa laga yaaba durur kale inuu leeyahay xadiisku min eyr imaam maali waadix mararka qaarkood waxaa lagu odhanayaa hebel riwaayaduu imaamu maali ka wariyey waa riwaay warkan ka sheegay xadiiskan ka xadiiskan inuu hebel imaamu maali ka wariyey waa qariib baa lagu odhanaya xadiiskani caan wuxuu ku yahay in imaamu hebel wariyo imaamu maali aanu warin buu caan ku yahy marka in imaamu maali laga sheegaa waa ariib baa lagu ohanaya hmm. ka qawlihimba waa hadalka yidhaahdaan ariib nisbiyaa la dhaa cid mucayana loo eegaya ka qawlihim hadalka yidhahan lam yarwihi ma warin xadiiska can malikin imaamu mali kama warin ila fulanun hebel mooyaane mila waxaa lagu ohanaya lam yarwihi can malik ila esh ila cabdillahi bn wahab ama ila cabdillahi ibni yuusuf ah ama lam yarwihi ila alqacnabi saasaa la ohanaya abdillah ibn yusuf alqacnabi maaragta wahaakada marka maaa maxaa leeyahay xadiiskan maalik xadiis lagu yaqaana maaha xadiiskana diro kalu lahaa aan imaam maalik marin lakin xadiiskan imaam maalik laga sheega waaba war cajiiba baa lagu leeyahay walam yarwihi xadiiska ama waa lagu dhaa lam yarwihi may warin hayru ahli lbasra reer basra cidaan ahayn xadiiskan ma warin marka taasina waa qariibun binisbati lilbuldaan qaala alxaafid ibn xajar raximah llah fi nusat nadr wuxuu yihi wayaqilu ilaaqu lfardiyati calayhi liana algariiba walfarda mutaraadifaani lugatan wasilaaxan ila ana ahla hada listilaaxi hayaruu baynahuma min xayu kasrat listicmaali waqilathu falfardu akaru ma yudliqunahu cala lfardi lmudlaq wlgariib akaru ma yudliqunahu cala lfardi nisbi wahada min xayu ilaaqi lismi calayhima halkan masalo yar buu ku sheegaya imaam mas'ala daqiiqa dhugma yar u baahan buu imaamu xaafid ibn xajar kuu sheegaya masladaas maxay tahay hariib iyo fardi waa isku mid soo ma soo soo maynu sheegin waa laba hadal oo isu isku mida ah. hase yeeshee muxadisiintu mararka qaarkood xagga isticmaalka way kala bedeleen oo oo wuxuu ku leeyahay fardiga xadiiska hariibka mulaqa inta badan fardi mutlaqay ku sheegaan inta badan waxay ku sheegaan fardun mulaq ariib mulaa ma yidhaahdaan ee waxay dhahaan waa fardun mulaq markuu mulaa yahay markuu nisbiga yahayna waxay isticmaalaan lafdiga ariib ariib nisbi waa xagga isticmaalka eray bixin ahaan labada kelmadood waa isku mid haddaad tiraa ariibun mulaq iyo haddaad tiraa ariibu nisbi ama tiraa fardun mulaq ama fardun nisbi waa isku mid macnuhu isimanaya waadix ikhwaan laakiin muxadisiintu xagga isticmaalka qariibka mutlaqaana fardi bay ku sheegaan oo lafdigaasay u isticmaalaan fardiga nisbigaana lafdu qariib bay inta badan u isticmaalaan qariib nisbi bay isticmaalaan waadix marka waa waa mujarad kala bedelid ee ha u qaadan laba sheego kala duwan way xagga magacnimada marka la eego wayaqilu waxaa yar itlaaqu lfardiyati calayhi qariibka nisbiga ah in fardi nisbiya lagu magacaabaa way yarta ariibka nisbigaah in fardin nisbi lagu magacaaba way yarta lianna alqariiba walfarda labadaa kelmadood mutaraadifaani waa laba kelmadoodoo isu dhigma luqatan iyo wasilaax waa laba kelmad oo isu dhigma xagga luuqada iyo xagga isilaaxba waa isku macno alariibu wlfard mutafiqaani fi lmacnaa luqatan wasilaaxan jamiil oo waad odhan kartaa fardi mulaqa iyo fardi nisbiya ariib mulaqa iyo ariib nisbiya xaggii loo jeeyayaaba banaan ilaa ana ahla hada istilaax hase yeeshee culimadii culimadii eray bixintana ehelka u ahaa nimankii cilmulxadiiska loo daba fadhiisanayay ee khubaradiisa ahaa nimankii wargaleenka ahaa kaayaruu baynahumaa waa kala duween min xayu kasrat listicmaali xagga isticmaal badnida iyo waqilatuhu yaraantiisay ku kala beddeleen oo midna aad bay midba mid bay aada ugu isticmaaleen falfardu fardiga akaru maa yudliquunahu cala alfardi lmulaq lafdiga fardi waxay isticmaalaan qariibka mutlaqaaba inta badan ku sheega qariibun mutlaq ma yidhaahdaane inta badan waxay dhahaan fardun mutlaq wlariibu ariibkana akaru maa yudliquunahu waxay inta badan ku sheegaan oo ku ilaaqaan ku magacaabaan cala alfardi nisbi oo waxay dhahaan ariibu nisbi walihada daraqudni waxaad arkaysa soo kale hada ariibun markaas ahlucilmigu waxay koran yani nisbatan ama waa ariib nisbi hada aribu min xadiisi ahli basra aribu min xadiisi ahli madina aribu min xadiisi imaam malik aribu min xadiisi sulayman ibn mihran acmash saasuu ka ohanaya mararka ariib nisbi istimaala ujeeda inta badan ardi eh, ariibkii mutlaqaana inta badan muxadisiin fardi bay ku magacaabaan wa hada min xayu ilaaq ismi alayhima waa xagga xagga magaca in lagu sheego ee labada macno waa isku mid wa ama min xayu isticmaalihim lficl mushtaa markay ficilkii labadan magac ficilkii laga soo dhambalay markay isticmaalaya taasi waa labadii magac alfardu waa magac alqariibna waa magac sooma labada magac markay isticmaalayaan sida badan fardi mulaqay u isticmaalaan qariibna nisbiga u isticmaalaan soo waadix maha laakiin markay ficilkii laga ishtiqaaqay isticmaalayaan falaa yufariuuna ma kala farinaya muadiiintu oo waxay ku ohanayaan fayaquuluuna fi lmulaqi wnisbi fardigii mulaqaa iyo kii nisbigaa labadaba waxay ku odhanayaan tafarada bihi fulan imaam daara qudni baa halkaa kutubtiisa ay ka taagantay isagoo kale hada alxadiis tafarada bihi fulan kadalika imaam abaraani tafarada bihi fulan hada alxadiis tafarada bihi fulan waxaa laga yaaba markaa dib u daba gasho inuu fardi mulaqa iyo fardi nisbiga labadaba saa isticmaalayo aw aqraba bihi fulanun xadiiskan fulan baa fulan baa warkan gaar u sheegay aqraba bihi fulan fulan baa warkan gaar u sheegay labada macnaba waa iska mid waxaa mararka qaarkood ay isticmaalaan hada min qaraa'ibi fulan intahaa hadalkii xaafid ibn xajar waa dhammaaday marka halkaa maxaad ku fahamtay aqsaamu laxaad qismiga koobaad waxaa la yidhaha maxay mutawatir iyo aaxaadku mutawaatirna waa xadiiska duruuq fara badan leh aaxaadkuna waa xadiiska lagu wariyey duruuq kooban tirsan xadiiska axaadka wuxuu qaybsamaa ariib iyo casiiz iyo iyo maxay iyo mashhuur markaa ariibki wayna fahmi ariibku magac labaad buu leeyahy fardi la yidhaahdo ariibkana labaa loo qeybiya e, ariib nisbiya iyo ariib mulaqa ariibka mulaqa sida badan culimadu waxay ku ilaaqaan fard mulaq nisbigaana sida badan culimadu ariib nisbi bay yidhahdaan lafdiga ariib bay u adeegsanaan ficilka laakiin markay isticmaalayaan labadaba waxay ku odhanayaan tafarada bihi fulan aw aqraba bihi fulan waadix hadi khulaasat kalaam waa hagaag u yidhi sheekhu alcaiizu qaala alxaafid ibnu xajar raximah llah fi nusati nadar wuxuu yidhi alcaiizu wahuwa casiisku waa noocii labaade xadiiska casiiskaah waxa weeye wahuwa an yarwiyahu waa inaanu xadiiskii warin aqalu min inayni laba wax ka yari inaanay warin can inayni laba wax ka yarna aanay ka warin wasumiya waxaa loogu magacaabay bidaalika sida casiiz waxaa loogu magacaabay hee ima liqilati wujuudihi xadiid sanadkiisu uu sidaa yahaybaa suuradaa leeyahay yaraanta uu yarayay darteed oo laba wariyeen labadaasina laba ka warinayaan labadaasina xadiis dabaqad walba laba ah ya dabaqad walba laba qof laba qof laba qofa ah fii jamiici dabaqaatihi ima liqilati wujuudihi hadduu jiro yaraantiisaa loogu magacaabay aw likownihi caza ay qawiya ama ama ahaanta uu yahay mid ku xoogoobay bimajiihi ku imaantiku ku yimi min ariiqin ukhraa dariiq labaad loo helay sawmu isxoojinin casiisaasaa la dhaha aayaddii qur-anka in soo qaba suuratu yaasiin ku jirta maxay ahayd facazaznaahu bialisin sooma ha mid facazazna bihalis mid saddexaad baanu ku xoojinay bu ilahi ya marka casiis waa in la idhaahdo ima likownihi caza ay qawiya bimajiihi min ariiqin ukhra xadiiska laba ariiq leh dee wuu isku xoojinaya quwa ayuu iska faaidaya wayanqasimu wuxuu uqaybsamaa casiiska ilaa casiizin mulaqin buu uqaybsamaa wacasiizin nisbiyin buu uqaybsamaa falcasiizu lmulaqu waxa weeyaan huwa maa lam yarwihi cani nabiyi ila saxaabiyaani waa xadiiska nebi maxamed laba saxaabiyo quri ka wariyeen xadiiska nabigeena alayh salaatu wasalaam laba saxaabi oo keliya ka wariyeen ee aan dabaqadii saxaabada labadaa saxaabi mooye wax kale lagu haynin saxaabi saddexaadoo la wariye aan la haynin xadiiska casiis baa la dhaha liano maxaa casiis mutlaqa loogu bixiyey liana cizadu xagga liano kownuhu casiizan waxay gashay aslu sanad soo ma aslu sanad wahuwa tarafu ladii fiihi saxaabi walcasiizu nisbiyu wax weeyaan maa rawaahu xadiiskay laba wariyeen faqad binisbati marka loo eego ilaa imaamin mucayanin marka loo eego ka qawlihim imaam mucayanaa loo eegayaayo buhaari baa loo eegaya waa buhaari marka loo eego xadiiskaasi waa casiis ka qawlihim bawaba siday u yidhahdeen maa rawaahu kama warin xadiiska cani hawrihi sufyaan bnu saciid thawri xadiiska kama warin ila fulaanu wa fulaan xadiiskaasi marka sufyaan warinayo sufyaan xadiiskaahee laba qofoo keliya ka wariyey lakin waxaa laga yaaba xadiisku inaan cidan sufyaan ahayni weriso buruq ciidda ka badan uu leeyahy aragta ama sufyaan marka loo eego xadiiskaasi waa caiiz binisbati lisufyaan waa caiiz ama binisbati lisufyaan ibni cuyayna caiiz maahae waaba mutawaatir caiiz maahae waaba mashhuur caiiz maahae waaba qariib maaragtaad binisbati liimaamin aakhar marka loo eego waxaa laga yaaba inuu xadiiskaasi caiiz ahay ama binisbati lihada limaam limalik lishaafici waa caiizo lam yarwihi canhu ilaa laba ardaydiisi kamidunbaa ka wariyey waadix marka waa la kaana casiisu nisbiy hay cid mucayana loo eegaya abaqad mucayana loo eegaya almashhuuru waxa weeyaan xadiiskii mashhuurkaa huwa anlaa yaila waa inaanu xadiisku ka yaraanin waa noocii saddexaad anlaa yaila waa inaanu ka yaraan ruwaatuhu xadiiska ruwaadiisu can alaasatin saddex waa inaana ka yaraan maa lam yablu haddii aanu maa lam yablu inta aanu gaadhin xadda tawaaturi xadiis kasta oo dabaqad kastaoo dabaqaadkiisa ka midi ah aanay saddex ka yarayn oo saddex ugu yar tahay ama dabaqaadkiisa dhowr ka midii saddex yihiin ama hal dabaqo dabaqaadka ka midi ay tahay saddex inta kalena ka badan tahay laakiin xaddu tawaatur aanay gaadhin xadiiska mashhuur baa la xadiisku maalan kama soo qaadin afar dabaqo leeyahy dabaqadii saxaabadu waa shan qof tii taabiciintu waa saddex qof tii taabicu taabiciintu waa toddoba qof tii atbaacu taabiciintu waa koob iyo toban qof tiyaa iyaga ka dambaysa waa labaatan qof xadiiska waxaynu ohanaa waa mashhuur waadix xadiiska maxaynu odhanaynaa waa mashhuur maxaynu ku xukumaynaa aqalu abaqaati dabaqada ugu tirada yar waxaa la mid ah haddii xadiisku afar dabaqa leeyo ha dabaqa kamidii ah ay hal nin tahay waa qariib waadix hadday uu dabaqaad afara leeyahay ama shan leeyaho mid kamidii ah ay laba raawiyo qura tahay maxaynu odhanaynaa waa maxay waa casiiz wahaakada marka xadiiska inuu casiiz noqdo ama mashhuur noqdo ama ariib noqdo waxaa xukumaysa abaqada ugu yar ugu tirada yar waadix ikhwaan saddexdaabana waxaa laysku dhaha mashhuur maxaa laysku dhahdaa mashhuur saddexduba dee axaadiis badan oo saddexdaa nooc kala gelaysa ayaa jirta walow casiisku haba ka yaraado labada kale qaala alxaafid ibn xajar fii nusat nadar wuxuu ku yidhi nusatu nadar waa kitaab maaragtay eh, mustalaxa oo kutubta musalaxee mucda ah kutubta musalaxdee musalaxee kama dhaqaaqda ah aalibulcilmigu hadduu fahmo kutubo kutubta mutawalaadkaa uu fahmaayo ayuu ka mid yahay biidni illahi tabaaraka wa tacalana waa arin doona sumiya bidalika waxaa loogu tilmaamay mashhuurkii xadiiskii mashhuurka liwuduuxihi cadaantuu cadiya mashhuur loogu tilmaamay casiiskii maxamed casiis loogu tilmaamay ima liqilatihi yaraantuu yarayay darteed wa ima likownihi caza bimajii'ihi biariiqin aakhar soo ma ama isxoojintu isxoojiyey ariibkiina maxaa ariib loogu tilmaamay likownihi fardan dee waa xabad madiya soo ma haddi ma fahamtaysh hay saasaa loogu tilmaamay maadaama kli mashhuurka maxaa mashhuur loogu magacaabay likownihi liwuduuxihi imaa caddaantiisa ama wahuwa lmustafiidu mustafiid iyo mashhuur waa isku mid bu ku leey mashhuurka culimadu way qaybiyaan waxay u qaybiyaan mashhuur isilaaxi iyo mashhuurun cala alalsina xadiis mashhuuro carabada ku caanbaxay laakiin marka isilaax iyo eray bixinta loo eega aan mashhuurhayn waxaaba laga yaaba inuu mutawaatir yahay waxaaba laga yaaba inuu ariib yahay waxaaba laga yaaba inuu mawduuc yahay haddana waa mashhuurun calalsina mashhuurun calalsina kaa la yidhaha kaasi halkan looma jeedo halkan waxaa loo jeedaa mashhuurkii isilaaxiga ahaa macnaha labaaduu leeyahna maxaa la dhahdaa mustafiid waadix calaa ra'yi jamacati min aimati lfuqaha culimada qaar baa mustafiid u yaqaana culimada qaarna waxay leeyihin mustafiid iyo mashhuur way kala duwan yihiin oo mustafiidku wuu ka qawisan yahi mashhuurka sumiya bidalika arrintaa mashhuur waxaa xadiiska mashhuurkaa loogu magacaabay liintishaarihi faafidu faafay ama mustafiid baa loogu magacaabay wa min faadalmaau biyihii waa burqadeen yafiidu waa burqanayaa faydan burqasho weeye almustafiidna halkaasa laga keenay kaanuu xadiiskii uu burqadayo waxa weeyaan meelo badan uu gaadhay sida biyuhu burqadaan uu meelo badan iyo jihaad badan u gaadhay oo dabeedna xadiiskaasi faafay oo dad badani garanayaan waadix halkaana maxay nooga soo baxay mashhuurka istilaaxiga iyo mustafiidka inay culimada qaarkood leeyihin waa isku mid ila mustafiid markaad ku aragto kutubtii waa fahanto ahlulcilmiga qaarkoodna way kala duwayaan qaabkee loo kala duway waynu sheegi doonaa halkan sheekhu wuxuu sameeyey waxaynu idhi xadiiska waxaa loo qaybiyaa biictibaari wusuulihi ilaynaa markuu ina soo gaadhay marka la eegayo ama bictibaari kasrati turuqihi iyo waqilatiha waxaa loo qaybiya mutawatir iyo axaad soo maha saddexdii axaadkaa u dib bu udhigay insha allahu darsigeena beri ayaynu halkaa ka qaadi doonaa subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayka inaad fahanto ahlulcilmiga musطalaxaadkooda iyo araybixinadooda macno weyn weyn weyn weyn bay ku fadhidaa fi fahmi lcilm cilmiga inaad fahanto cilmiga inaad fahanto fan kasta iyo cilmi kasta oo la dhigtana waa inka haddaad maanta istira dhakhtar noqo dhakaatar dhakhtarnimadu waxay leedahay mustalaxaad soo ma ya mar alaa markaad dhakhtarka tagto xuruuf bay waxay isugu sheeg sheegayaan iyagu ya h b giisa eeg buu kuleeyahy h b giisa eeg hadii h b waad garanaysaa sheekh hadii h b wixii garanaysid ha ma fahanta samaad gara nataa'ijka soo baxa waxbay isugu sheegayaan marka cid walba eray bixin bay leedahay cilmi kasta waa inaad eray bixinihiisa ka furow ka farabuxsato markaasaad fahmaysaa kutubtiisa markaasaad fahmaysaa raggiisa hadalkooda markaasaad garanaysaa ninka luqatulcilmi ku hadlaya iyo ninka galokafuulka ah iyo ninka dulsocodka ah iyo ninka sheegatada ah iyo ninka shariifka ee cilmiga ehelka u ah markaasaad kala garanaysa lakiin hadda adiga wuxuba isugu ka mid yihiin najiifiyaana banaan waa kuu dhamaado ah. marka musalaxaadka waa inaad barato wallahi wallahi culimadii islaamku diinta diintaasay ugu shaqeeyeen wallahi waxaad melan karta ma wax allaalo waxa musalaxaada ee diinta iyo shareecadaa ogogun kule la xidhiidha way shareen way shareen kutub bay u sameeyeen kutuwaxaa la dhahaa kutub lisilaaxaat isilaaxaat lfuqaha isilaaxaat lmuxadisiin isilaaxaat lugawiyiin haddama aragta sheekh isilaaxaat shaaficiya isilaaxaat lmalikiya isilaaxaat lxanafiya ya ma garata markaasay kuu kala sheegayaan marka haddaanad la haysanin waxaad noqonaysaa la qabsan maysid haddaanad la haysanin he la qabsan maysid ah, waa inaad la haysato ah. waa inaad fahanto musطalaxaadkaasi maxay ku kala duwan yihin xata almadaahib musطalaxaad bay leeyihin maalikiye iyo shaaficiye iyo kutubta kutubta ereybixiye ereybixinay u samaysteen kutubtay wax ka soo naqlinayaan ereybixinay u samaysteen hadhow markaad ereybixintii ku aragto sadar iyadoo ku jirta waxaa laga yaa taniyo kaalay halkan ra iyo ba baa qoran waxaan waa maxay talo fa iyo qaaf baa qoran talma xaruuf baa halkan ka maqan ya inaad saraawiyaad matalaasin buu sheegaya niyo waa laga yaa laakiin ninkan wuu garanaya wuxuu sheegaya markaad intaad kitaab muslim kala furto siduu u sardinaya asaniida uu ku raa xadaanaa cumaan xadaanaa abubakr bn abi shayba wa abu quraybin xaa xa buu iska qoraya mogta xa buu saa u dhigaya deedna uu iska soconay deedna haddana xabidan xaadii soo luntay <laughs> soo maxay ahayd ixraamabas xadar isaga macnay ugu fadhidaa iyo raggiisa oo waa maxay xa waxa weeyaan uxawilu sanada sanadkan taxwiilinaya sanadkaa halkaa iigu hay mid labaad baan keenaya oo ilaa halkaa markaan soo gaarsiiyo kanaan soo sheegay iyo soo wadaa meel baan isugu keenaya isugu imanayaanoo mutaabacaad iyo shawaahidan ayaan ayaan khashaafad ku qabanayaa hal iisii yarahay maaragtaa marka haddaan saa u fahamsanayn waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo walaal kitaabu muslim dhib haysatee xaadan walaal laga dhex guro asalaamu <laughs> calaykum waraxmatullah